bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi اlcaalamiin uma asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wacalaa aalihi wa saxaabatihi ajmaciin faxadaanii jamcu min ashuyuuhi aakhiruhum sheykhuna asheekh saalix cabdillahi alcusaymiin qafar allahu lahu walahum jamiican biisnaadi kulli minhum ilasfayn cuyeyna can cawni diinaar can abi qaabuusa mowla cabdillahi bn cawmi alcaas can cabdillahi bn cawmi alcaas radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi waali wasalam alraaximuuna yarxamuhum araxmaan irxamu man fi lardi yarxamkum man fi samaa wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bmutacalimiina biiqra'i usul mutuun khaasatan rasuul xadiid lmustafa warasuul mujtaba sala allahu calayh wcala aalihi wasaxaabati ajmaciin lifuuz bisacaadati alcajl walajl fahada huwa almajlis asaadis wahalaaثuun majaalis iqra'i wa sharxi kitab lafima fi saxiix fii masaa'i yowmi اlithnayn asaabic cashar min shahri ramadaana caami alfi arbacmiya wahamaanin wahalaaثiina lhijrati lmustafa sala allahu aleyh ali waslem ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بدأ بكتاب الأربعين waintihaa bisunan saxiixayn yasara allahu litmaam walikmaal warasaqa alihlaas fi lqowl alcamal inahu samiicu mujiibu dacwaat majliskan waa majliskii lix iyo soddonaad ee majaalista sharaxa iyo dulmarka kooban dulmarka iyo sharaxa kooban ee kitaabka alwafmi afsaaxayn galabtana waa galab isniin ah toban iyo todobada bisha ramadaan kun afar boqol sideed iyo soddonka jirada nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaan ku soo jirnay maqsadka cibaadaadka gaar ahaan kitaabka xajkaan kusii jirnay baabka wuxuu ahaa aan joogna insha allahu tacala amaan ka bilaabayna maanta baabu sacyi bayna asafa walmarwa safa iyo marwa intuu dhexaysa in sacyi iyo socod lagu sameeyo ayuu baabkan u baabiyo weeyaan xadiid todoba boqol iyo sagaashanaad can zuhri waxaa laga wariyay maxamed bni shaabi zuhri weeyaane qaala wuxuu yidhi curwa curwa ibnu zubayr wa ibnu cawaam qaala curwatu cur ayaa wuxuu yidhi saaltu waxaan weydiiyey caaishata radia allahu tacala an ardaha umilmumiin ayaan weydiiyey faqultu waxaan ku idhi laha iyada ara'ayti hooyay ka waran abaryartiisa ay ahayde qowla allahi tacala qowlka alle ina asafaa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albeyta wictamara falaa junaaxa calayhi an yatawafa bihima aayadda ayada tafsiirkeeda ka waran ina asafaa buurta safa la yidhaahda iyo walmarwata buurta marwa la yidhaahdo min shacaa'ir illah shacaa'irta ilaahay subxaana wa tacaala iyo calaamooyinka dhulkan iyo astaamaha dhulkan rabbi uu dhigay subxaana wa tacala ay ka mid tahay faman xaja qofka u qasta albeyta beytka allou qasta aw ictamara ama cumraysto falaa junaaxa dhibaato ma ahan io dembi calayha iyo tawaf bihim ku dawaafo weyaan kadibna curwaaya hadalka sii wata wuxuu yidhi fa wallaahi allah ku dhaartaya maa calaa axadin qof dushii ma ahaanin junaaxun wax dembi ah an anlaa yatuufa inuusan dhawaafin bisafa safa marwata marwa saas ayuu marka tafsiirkeeda ka dhigay qofka haddii xaj uu tago iyo cumro inuusan dhawaafin safa iyo marwo inta udhexaysa ood sacyi ku samaynin waxba dhibaato malahan saasuu u fahmay oo dhib weyn ma lahan qofka hadduu iska dhaafo dhib ma lahan saas ayuu curwo u fahmay raximahullah o qaalat uminu min caaisha waxay tihi bisa waxaa xumaan badnaaday maa qulta waxaa tidhi yabna ukhtii walaashay wiilkeediyey ina haadihi aayadan low kaanat hadii ay ahaan lahayd kamaa awaltaa sidaad ku fasirtay kaanat waxay ahaan lahayd laa junaaha calayhi dushiisa qofka ma ahan anlaa yatatawafa bihima inuusan ku dawaafin saasay ahaan lahayd weeyaan walaakinahaa iyada unzilat waxaa lagu soo dejiyey aayadan fil ansaari ree ansaareed kaanuu waxay ahayn qabl an yuslimuu intaynan islaamin ka hore oy gaaladii jaahiliga ahaayeen yuhiluuna kuwa ka xirto yuhiluuna kuwa u xarmado oo ku dhawaaqa limanaata aaaqiya sanamka la yidhaha manaat oo daaquudka ahaa daaqiyada loo muxuu ahaa looga magacdaray ayay u xirin jireen weeyaan allatii kaas taasoo kaanuu ayaan yacbuduunaha kuga caabuda cinda almushallal meesha mushallal la yidhaahdo ayuu manaadkaas ku ooli jiray ood meeshaas ayaa salligiisi ahayd fa kaana wuxuu ahaaday man ahalla qofkii xirto oo muxuu ahaa xajka xirta an yataxaraja inuu dhibsado an yatuufa inuu muxuu aha dawaafa bisafa safa iyo walmarwata marwa falama aslamuu markay islaameen sa'aluu rasuulah nabiga alla weydiiyeen can dalik arrinkaas ay wax ka weydiiyeen qaaluu waxay dhn ya rasuul lahyow ina ana kunaa waxaan ahna nataxaraju kuwa wuxuu leys ka dhigto oo dhibsada an natuufa inaan dhawaafna bayna asafa waalmarwa waan dhibsan jirnay faanzla allahu tacala allaa soo dejiyey ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah xadiidkan ninka la yidhaahda maxamed bin shaabi zuhri ayaa wuxuu leeyahy curwo ayaa wuxuu ka waran qowlka all uu yidhi ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah ilaa qowlihi tacaala falaa junaaxa calayhi an yatawaf bihima fahamkiisana wuxuu noqday qofka xaj u qasta iyo cumra inuu ku dawaafa safo iyo maro intuu dhacayso inuu mara laazim ma ahan culaysna ma saarna saasuu isaga u fahmay markaasay tiri warka aad sheegto war saxan ma ahan walaashay wiilkeediyey aayaddan qur-aanka waxay kusoo degtay niminka reer hore waxay caabudi jireen sanamka la yidhaahda oo taaqiyada ahaa wuxuu ku oli jiray mushallal agteeda kadibna xilligaas waxay dhibsan jireen iyadoo noocaas ay tahay inay safo iyo marwo dhexdeeda ku dawaafaan maxaa yeelay sababt maxay tahay safo iyo marwo asnaam kale ummad kale leedahay oo carabta kale leedahay ayaa qaybo ka saarnaa marka haddii ay marka manaat iyo muxuu ahaa daaqyadaas ay caabudayaan manaata in marka sanam kale ummad kale meesha u saaran meesha inay maraan ay dhibsan jireen markii ay muslimeen ayaa marka waxay yidhi nabi allow arrintaas baa dhibsan jirnaye haddii hadda aan muslimnay oo manaatana ilahay uu naga qaaday asnaamtii safa iyo marwo saarnaydna nagala qaaday xaaladda waa sidee markaasuu rabbi wuxuu soo dejiyey subxana wa tacaala ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja albeyta aw ictamara falaa junaaxa calayhi an yatawaafa bihima qofka markii inuu awaafa wax culays oo ka gaara malahan bal waaba lisfarab in la awaafa ayaa lisfaray weeyaan saasuu muxuu ahaa ay ku fasirtay caaisha radia allahu tacala canhu waxaa noo doon sidoo kale in saxaabada laftirkoodii ay culays ka dhigan jireen qaar kaloo jaahiligi wakhtiga jaahiligaha kadibna muxuu arrintii eh, lisfarayba qaalat waxay tiri caaisha radi allahu tacala an ardaha waqad sanna wuu jideeyey rasuula rasulka al sal slm awaafa awaaf ayuu falaysa ma ahan liaxadin qof an yatraku inuu isaga taga aawaafa inuu muxuu ku dawaafo beynahuma dhexdooda weeyaan codka sheekh ayb xadiid todoba boqol iyo ko iyo sagaashanaad can caasim waxaa laga wari qala wuxuu yidhi caasim qultu waxaan ku idhi lianasin anas waxaan ku idhi ibni maalikin wayaani khaadimi rasulilah sal l slem a kuntum miyaad ahaydeen takrahuuna kuwa naca asacya amaba dhibsada asacya inaad kusacyi ku samaysaan bayna safa safa iyo marwa intu dhexayso weyaan qaala wuxuu yidhi nacmaa liannaha iyada kaanat waxay ahayd min shacaa'ir aljaahiliyati jaahiliga calaamada lagu yaqaano inay safa iyo marwo dhexdeeda maraan waa dhibsan jire samayn jireen sida ayaan dhibsannay xataa anzala allah ina asafa walmarwata min shacaa'ir illah faman xaja qofkii u xajiya albeyta beytka alleh aw itamar ama cumaysta falaa junaaxa culays iyo dhibaato calayhi dushiis ma ahan an yatawafa bihima inuu muxuu ahaa sacyi sameeyo oo dawaaf ku sameeyo weyaan xadiidka laba boqol iyo labiiyo sagaashanaad can jaabir bn cabdillahi waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi jaabir lam yatuf inabiyu nabiga muusan dawaafin sal alla l slam walaa asxaabu asxaabadiis may dawaafin bayna safa safa iyo almarwati ilaa tawaafan waaxidan hal mar unbay mareen weeyaan macnaheeda waxaa weeyaan kuma ay noqnoqonin wakhtiga xajka ay gudanayeen halkaa mar ayaa ka guday taayada waxay noqon kartaa dadka mufridiinta ahaa waa u dadka waxaa weeyaan qiraanka ahaana waa u laakiin dadkii mutamaticiinta ahaa laba jeray mareen marna waxay u mareen cumradii marna waxay u mareen xajkii saasay noqonaysaa weyaan xadiid todoba boqol iyo baabu tarwiyati maalinta sideedaadka iyo axkaamteeda iyo maalinta ay tahay ayuu baabkan u baabiyo weyaan xadii todoba boqol iyo saddex iyo sagaashanaad can cabdilcasiis ibni rufeycin waxaa laga wariyey qaala wuxuu cabdilcasiis sa'altu anas bna malikin ayaan weydiiyey radia allahu tacala anhu arda qultu waxaan ku idhi ahbirnii anasow ii sheeg bishayin shay oo caqaltahu aad ka xusuusata ama aad ka fahamtay ood ka baratay can inabi nabiga aad ka barat sal slam ayna sala duhra duhurka intay ku tukaday iyo walcasra salaada casr yowma tarwiya maalin sideedaadkahayd oo muslimiinta ay xajka xirteen oo la aaday mina duhur iyo casr nabiga inteed ka xasuusataa uu ku tukaday sal اllahu alيه ali waslm qaala wuxuu yidhi ninka la yidhaahdo anas ibn maalik biminan min ayuu ku tukaday wuxuu ka xirtay subaxdii markuu ka xirtay kadibna mine ayuu aaday nabigeena calayhi الsalaatu wasalaam salaada duhur mine ayuu ku tukaday ayadoo laba rakca salaada casarna mine ayuu ku tukaday ayadoo laba rakca salaada maqhribna sidaas oo kale mine ayuu ku tukaday salaada mxuu ahaa cishana iyadoo laba ayuu ku tukaday meesha la yihahda mina salaada fajarna sida caadigeed wuxuu ku tukaday meesha la yihahda mina kadib markii ay qoraxdii soo baxday kadib ayuu nabigeen u dhaqaaqay meesha la yidhahdo carafo u dhaqaaqa saas ayay ahayd ayna salla duhra duhurka xaguu tukaday walcasra salaada casr yowma tarwiyati maalintii muxuu ahaa ahayd qaal wuxuu yidhi bimina mina ayuu ku tukaday qultu waxaan idhi fa ayna salla lcasra casrkan xaguu ku tukaday yowma nafr maalintii u dambaysay xajka oo dhagax tuurkii intuu dhamaaday kadibna mina layskaga soo tagay ayaa tashriiq ay dhammaatay nabiga intuu ku tukaday calayhi salaatu wasalaam salaadii casarka xaguu ku tukaday yowma nafriga waxaa weeyaan markii xajkii la dhammaysto oo ayaamihii buuradka la galo tobani koobaadkii la joogo meeshii la dhihi jiray mina oo dhagaxi la tuurta laba-iyo meeshii mina ahayd la joogo oo la tuurta duhur kadib saddexi tobanaadka la jooga dhagax la tuurta markaasaa kadibna soo bixi yowma nafr waa maalintii muxuu ahaa laga soo tegaya meesha maalinta ayadeed marka salaada casar intuu nabigeena ku tukaday calayhi salatu slam markuu xajka dhamaysta weyaan waxaa u harsan marka iyada hal shay baa u harsan muxuu yahay ya doofludac ayaa u harsan intuu salaada casr ku tukaday qaala wuxuu yidhi bilabax meesha abax la yidhahdo oo maka darafkeeda ah ayuu nabigeena ku tukaday sal allahu aleh ali waslm uma qaala wuxuu yidhi ifcal laakiin waxaad samaysaa cabdilcaiizow ifcal waxaad samaysaa kamaa yafcalu umaraauka umaraauka umaraauka ragga amiirada oo adiga ku wato iyo ragga aad muxua la socoto oo madaxda ku ah sida ay sameeyaan in meeshay ku tukadaan ku tuka weyaan oo abtaxu maan aadaya waxba ha dhihin saas ayuu ku yidhi radia allahu tacala an arda xadiis iyo afar iyo sagaashanaad abda hadda dad badanaan aqooninba waa inay xajiyaan dadka xajkoodan waxba ma dhibto xadiidka laba boqol iyo afar iyo sagaashanaad can cabdillahi bni cumar waxaa laga wariyey ibn اlkhadaab radia allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi adawnaa waan kalahnay maca rasulilah rasulka alle maciisa anagoo ah ayaan kalahnay min minan mina ayaan ka kalahnay oo marka salaad subax la tukaday ay qoraxda soo baxda kadib ilaa carafaat mina waxaa naga mid ahaa almulabi mid talbiyada wada labayk allahuma labayk labayk laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulka laa shariika lak dad noocaasna oo talbiyadaas wada ayaa naga mid ahaa wa mina waxaa naga mid aha almukabir allahu akbar allahu akbar allahu akbar dad lah ayaa naga mid ahaa marka qofka takbiir qaado iyo qof talbiyada qaado labadaba dhibaato malahan weya lakiin asalka intii jamrat alcaqaba laga tuura tobanaadka laga gaara asal waxaa ah talbiyada labayk allahuma labaykt ayaa asal waa noo iman doonta insha allahu tacala baabu yowma carafa maalinta caraf iyo xukunkeeda ayuu baabkan u baab yahay waxyaabaha la samayna xadiidka laba boqol shan iyo sagaashanaad can caaishata waxaa wari zawji nabi sal l slm radi allahu tacala an ardaha qaalat waxay tiri caaisha kaanat qurayshun qoraysh waxay ahayd iyo dad daana ka diin dhigtay diinteeda amaba dadka ayagaba ku xisaabsan oo ayaga isku muxuu ahaay eh, olaga yihiin ama isku baabka yihiin iyo waman daanad qofkii ka diin yeeshay diinaha diinteeda oo reer quraysheed kamid noqday yaqifuuna kuwa istaagay ay ahaayeen bilmusdelifa musdelifa ilan musdelifo waa akhir mxuu waa xaramka xaramka ayay ka tirsan tahay musdelifo wa kaana waxay ahayn yusamawna ku lagu magacaabo alxumsa xumus ayaa lagu magacaabi jiray magac ummadda ka yara sareey oo reer boqor iyo dadkii muxuu ahaa diinu adeegayaalka iyo magac noocaas oo sare ay lahaan jireen ayaa lagu magacaabi jiray wa kaana wuxuu ahaaday saa'ir carabi carabta intooda soo hartayna yaqifuuna kuwa istaaga bicarafaat carafa istaagi jireen intay mina ka gudbaan mina musdalifa kadibna carafaat ayay istaagi jireen weyaan falama jaa alislaamu islaamnimada markay timid oo nabigeen la soo bixi alayh sl slam amara allahu alla weyne wuxuu faray nabiyuhu nabigiisa an yatiya inuu taga carafaatin carafa inuu taga iyuu nabiga la faray weeyaan uma yaqifa uu istaaga biha iyada uma yufida laabto fadalika isagaana qowluhu tacala qowlka aluu yidhi weeyaan uma intaa kadib afiiduu shubma min xayu meel afaada ay shumeen annaasu dadka saas ayuu rabbigeen cadeeyey subxaana wa tacala uu amar ku bixiyey xadiidka todoba boqol iyo lix iyo sagaashanaad can jaabir waxaa laga wariy ana rasuula rasulka al sal l slm qaal rasuulkeenna wuxuu yidhi naxartu waan gowracay haahunaa halkaan ayaan wax ku gowracay wa mina minana kulluhaa dhammaanteed manxarun meel wax lagu gowraco weeyaan fanxaruu gowraca fii rixaalikum meelaha degantihiin ku gowraca weeyaan owaqaftu waan istaaga hahuna halkaan ayaan istaagay wa carafatu carafana kulluhaa dhammaanteed mowqufin meel la istaago weeyaan saasuu nabigeenu yihi sala allahu aleh waali wasalam wawaqaftu waan istaagay hahuna ayaan istaagay wa jamcun musdelifana kulluhaa dhammaanteed mowqufun meel la istaago weeyaan saasuu nabigeenu cadday sala allahu calayhi waali wasalam xadiidkan wuxuu caddaynaya nabigeena sala allahu aleh ali wasalam wax ku gowracay iyo meel alla meeshii mino ku taalla oo dhan inay meel wax lagu gowraco tahay iyuu nabigeena cadday sala allahu calay ali wasalam tan istaagay meeshaas uu istaagay waa mowqif carafoo dhanna meel la istaago weeyaan tan saddexaad jamci waxaa loola jeedaa musdelifa magacaasna waa ilada jamcina waa la yihahdaa musdelifana waa la yihahdaa almashcari alxaramna waa la yihahda saddexdaas magacba lagu magacaabaa weyaan marka musdelifa ayaan halkan ka istaagay waa meesha masjidka haduu ka dhisan yahay Eh, carafana waa meesha masjidka ka dhisan yahay cafwan waa meesha muxuu ahaa buurta buurta agteeda weyaan buurta hadda jabalrama ay yihahdaan oy dadka isku laayaanoo la fulfulo meeshayada agteeda wey meeshuu nabiga carafa nabiga ka istaagay musdalifana waa meesha hadda ku dhisan yahay minana waa meeshuu nabiga ka degnay khayfa agagaarkeeda weyaan saddexdaas meelood ayaa nabigu wuxuu leeyahy midna waxbaan ku gowracay labana waa istaagay minoo dhanna waa meel la istaago meel muxuu ah wax lagu gowraca musdalifa iyo carafoo dhanna meel la istaago weyaan oo mxuu aha maxalun saalixun lilwquuf saas la socda uu yidhi nabigeena ala sl oo meeshii aan aniga cagaha dhigay kaligeed ha u malaynin inay tahay meel la istaago xadiidka toddoba boqol iyo toddoba iyo sagaashanaad can umu ibn cabaas cabdulahi bin cabas hoydii weeyaan radia allahu tacala an ardaha can um lfadl waxaa laga wariyey bint alxaari ummi ibni cabaas weeyaane ana naasan dadba ikhtalafuu isku khilaafeen cindaha agteeda yowma carafata maalinta carafa la joogay fii sawmi nabiyi nabiga soonkiisa ma sooma yimi ma soona laisku khilaafay faqaala bacdum qaarkood waxay yidhaheen huwa saaimu nabigu wuu sooman yahay wa qaala bacdu barna waxay yidhahdeen laysa bisaa'imin ma soonna fa arsalat waxay u dirtay ilayhi isaga biqadaxin dhakal oo laba nin cana ay u dirtay weyaan gaawo ama dhakal caana ay u dirtay weyaan wa huwa nabigeen waaqifin u taagan yahay calaa baciiri ritigaysa fa sharibahu nabi kadibna wuu cabay calayhi salaatu salaam dhakalka ragga yaryaroo aqoonin waa saxan saa u ballaaran aad weyn oo geed ka samaysan ragga qaaraan aqooninso <laughs> wiilasha yaryar aad uma yaqaanaan waa muxuu ahaas waa lagu qaado amaba saxan saa u yara muxuuaha godan oo muxuu ka samaysan geedka oo caanaha lagu qaato weyaan hala yaabina nakal iyo gaawo iyo baabkaas dad badan oo hadda aad dhasheen ama dayarta waba kama yaqaanaan aad bay ula yaabayaan haddi aad waasheegtaan xadiidka laba boqol iyo sideed iyo sagaashanaad can salim waxaa la weri bn cabdillahi bni cumar weyaan salim radia allahu raximah llah raxmatan waasica qaala wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa qaala wuxuu yidhi kataba wuxuu qoray salim ibni cabdillaahi bni cumar wey ninkan qaala wuxuu yidhi kataba uu qoray cabdulmalik cabdulmalik ibni marwaan weyaan ila xajaaj xajaaj ibni yuusuf oo waali ugu ahaa amaba xajka mxuu watay amaba waalid ugu ahaa xijaaz oo dhan ayaa wuxuu u qoray muxuu u qoray anlaa yukhaalifa inuusan dabamarin ibna cumara cabdulahi bn cumar fi lxaji cabdulaahi bn cumar wixii xajka aad ka yidhaahdo inuu un dabagalo ood meel kale marin ayuu amar ku siiyey isagaa ila madaxu ah ibnu cumarna waa nin caalim ah fa jaa ibnu cumar ibnu cumara ibnu ayaa yimid radia allahu tacala can ardaah wa ana anigana oo saalim ahna macahu isaga aan la jiro ibni cumar yowma carafata maalinta carafa xiina goortai zaalad ay leexatay ashamsu qoraxdii qoraxdii xilliga ay duhurkii la gaaray oy saa u leexatay oy dhankaan u yeelatay qorraxu dhaxageed ayuu muxuu aha yimid fa saaxa markaasuu ku dhawaaqay ood ku qayliyey cinda cinda suraadiqi alxajaaj xajaaj teendhadiisii suraadiqda teendhadana waa la yidhahdaa teendhada muxuu marka teenna iska dhayada noo fudud weyaan fasaax wuu dhawaaqay cabdulahi bn cumar cinda suraadiqi alxajaaj xajaaj teennadiis agtiisa ayuu ku dhawaaqay fakharaja calayhi fakharaja wuu soo baxay xajaaj wa calayhi dushiisana ay ahaatay milxafatun go mucasfaratun ee la raangiyeeyey go muxuu ahaa kalar lah isagoo muxuu ahaa uu saaran yahay ayuu soo booday faqaala wuxuu yidhi maa laka yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaan oo maxaa kugu dhacay cabdulahi bn cumar kunyadiis waxay ahayd abu cabdiraxmaan faqaala wuxuu yidhi araabid arawax waa caraabid weeyaan in kunta turiid haddii aad doonaysa sunat sunada qaala wuxuu yidhi hadihi saaca ma saacaddan qaala wuxuu yidhi nacam ha intee loo caraba mataqaanaa waa salaada duhraa la tukani oo laba ah salaada casiro laba ayaa la tukani kadibna khudbadii ayaa la akhrini kadibna markaasaa wuquufku waxaa bilaabanaya carafaa bilaaban markaas ula jeeda weeyaan ayib rawaxdan caraabidna waa noqon kartaa dhaqaaqna waa noqon kartaa weeyaan qaala wuxuu yidhi nacam ha nacam hadi saaca qaal nacam qaala wuxuu yidhi faandirnii wax yar ii koro ama isug xataa ufiida ilaa kaga shuba calaa raasi madaxayga aan biyo iskaga shuba biya isku shubaya isqaboojinaya i yarakaadi uma akhruja aan soo baxa weyaan fanazala wuu degay xataa muxuu ahaa ninka la yidhah cbdillahi bin cumar wuu ka degay wuxuu u saarnaa xataa kharaja alxajaaju xajaaj ilaa ka soo baxa fa saara wuu socday marka xajaaj baynii aniga iyo wa bayna abi aabbahi ayuu noo dhexeeyey saalim ayaa wuxuu leeyahay markii aan soconnay oon meeshii khudbadii iyo salaadii lagu tukan laanu soconay xajaaj iyo aniga aaba noo dhexeeyey saas weyaan faqultu waxaan ku idhi marka cabdula saalim bin asan uu iskaga darsaday marka faqultu waxaan idhi in kunta hadii aad tahay xajaajow turiidi ma doona asunata sunnada nabigeena cala slam faqsuril khudbata khudbada gaabi wacajili lwuquufa istaaga iyo muxuua dadka inay istaagaanna deg deg hawsha ha loo gudagalo weyaan fajacala wuxuu gudagalay yanduru inuu fiiriyo ilaa cabdilaahi cabdilaahi bni cumar oo saalim aabbihiisa ayuu markaa saa u fiirinaya canugan yar aabbihiisaa socdo caalimna ah oona ka weyn marka inuu warkiisa maqlo inuu hadalkiisa diido ama od waafaqa amaba muxuu ahaay amaba u khilaafa ayuu marka ka sugaya weyaan falama raa markuu arkay dalia arrinka asaga cabdulahi cabdulahi qaal wuxuu yidhi sadaqa saalim run buu sheegay ee sunnada waxa weya khudbada in la gaabiyo wuu qofkan loo degdega saas uu caddeeyey radia allahu tacala an arda baab ifaadati shubitaan laga soo shumo ayuu u baabiyay min carafaat carafa markii la guta oo la dhammaysta in laga soo shumo oo musdelifo loo shuma iyadoo lagu camal falaa qowl lahi tacaala uma afiidu min xayu afaada annaas dadka shuban waxaad umaynaysaa biyo shuma daad baad umalayn hir markaad meelaha yara sara fuusha oo dadkaad socda aad eegaysid waxaad leedahay waa hir socda biyo socdaad umalaynaysaa marka uma afiidu min xayu afaada annaas fiqigeda waxaad aad u fahmaysaa markaad xajka tagto weeyaan nasal allah lana walakum alxaj xadii todoba boqol iyo sagaal iy sagaashanaad can curwata ibni zubayr waxaa laga wariyey qala wuxuu yhi curwa su'ila waxaa la weydiiyey usamatu ay ibna zayd weyaan usaamatu ibna zaydin radia allahu tacala canhu wa ana anigana jaalisun aan fadhiyo maxaa la weydiiyey kayfa sideeba kaana uu ahaaday rasulula rasulka al sl slm yasiiru mid socda fii xajati alwidaac xajka sugootinta suu u socday xiina dafaca markuu ka soo dhaqaaqay carafa nabigaas u socda dafcigan waa taxarak weyaan dhaqaaq uu soo dhaqaaqa weyaan qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu yasiiru mid socda alcanaqa socod yeela muxuu ahaa fiican buu socon jiray sankuur oo socod muxuu ahaa fiican buu socon jiray fa idaa wajada hadduu helana fajwatan meel bannaanna nasa uu istayn jiray nabigeen ala sl slam oo daabada aad buu u dhaqaajin jiray waa socod yaro fiican oonaan tartiibna ahayn orodna aan ahayn naskana waa qofka waxaa inuu oo nabiga haddii meel banaan oo riirhelana si fiican buu nabigeen u dhaqaaqi jiray calayhi salaatu wasalaam qaala hishaam wuxuu yhi wanasu naskana fowqa alcanaqi canaqa ayuu ka yar horay ka horeeyaa weyaan xadiidka sideed boqolaad can ibni cumar cabdillahi bni cumar radi allahu tacala anuma qawli cbdillahi bni cumar jamaca nabiyu nabigu wuu kulmiyey bayna almaqribi maqribki iyo walcishaa cishaha bijamcin musalifa ayuu ku kulmiyey nabigeena cala sl slam kulu waaxidatin mid la arko minhuma ayaga ka mid a ah biiqaamatin iqaamad ay gooni u wadatay walam yusabix muusan sunaysanin baynahumaa salaada maqrib salaada casho dhexdoodana sunna muusan gelinin walaa iri walaa ifri kullin mid gadaashi kulli waaxidatin mid la ark minhum aan ka sunna muusan gelin nabigena alai sl marka nabigeenna markii uu musdalifo tagay salaada maqrib salaada casho ayuu jamciyey sunnana uma dhexaysiinin mana mxuu mid uu ka damaysiin lama arko weeyaan xadiis sideed boqol iyo koobaad n cabaas waa radi alahu taala anhuma anahu cabdillahi bin cabaas dafaca wuu dhaqaaqay maca nabi nabiga ayuu la dhaqaaqay yowma carafat maalinta carafa oo carafad ka dhaqaaqa weyaan fa samica nabiyu nabiga wuu maqlay wara'ahu gadaashiis wuxuu ka maqlay zajran canaan shadiidan daran xoolihii canaanna oo mxuu ahaa sida lagu canaanta xoolaha loo canaanna inay degdeg u socdaan ayuu nabiga maqlay iyo wa darban garac iyo sawtan dhawaaq iyo cabaad lilibili geele mxuu la saarna ay dhawaaqayaan ayuu nabiga maqlay sal slm udhawaaqa geeli udhawaaqa weyaan fa ashaara nabigu wuxuu ishaaray ood um, ugu midaaray bisawtihi jeedalkiisii ayuu nabiga u ishaaray ilayhim iyaga oo muxuu yidhi wa qaala wuxuu yidhi ya ayuha naswardadow calaykum dushiin ha aata bisakiinati xasilooni fa ina albira samafalka laysa ma ahan bilidaaci degdeg iyo muxuu ahay towtow ma ahaanina tartiibsada oo waxaa weeyaan samafalka waa in si wanaagsan loo socdee ee iswaalka iska baabu salaati alfajri salaada fajri bimansilati mansilati in lagu tukada iyo wadafci ka dhaqaaqitana minha iyada laga dhaqaaqa iyo xilliga la dhaqaaqi xilliga la tukana ayuu baabkan u baabiye weeyaan xadiid sideed boqol iyo labaad can cabdillahi bn mascuud cabdillahi bn mascud waxaa laga wari qala wuxu yhi abdillahi bn mascuud maa ra'aytu nabiya nabiga ma aan arkin sal slam salla isagoo tukaday salaatan salaad bikayri miiqaatiha wakhtigeeda heyrkii ilaa salaatayn laba salaadood mooyane jamaca wuu jamciyey bayna almaqriba salaada maqrib dheda bayna almaqribi maqribka dhexdiisa bayna almaqribi maqribka iyo walcishaa cishaa ayuu jamciyey wa salla alfajr salaad fajrna wuu tukaday qabla miiqaatiha waqhtigeeda ka hor ayuu nabiga tukaday sal ll slam xadiidkan cabdullahi bn mascuuda wuxuu cadaynayaa inuu nabigeenna calayi slat slaam salaad uu wakhtigeeda wakhti aan hayn u kulmiyey inuusan weligii arkin ilaa salaaddii maqhrib iyo salaaddii cishoo nabigu isu geeyey weeyaan salaad walba goonideeda tukan jira ulajada salaad walba xilligeedii ayuu tukan jiray marka salaaduu nabiga jamciyey tana ugu horraysa malaha uu salaada fajrna watigeeda kahor ayuu tukaday mxuu kala jeeda ma wakhtigii salaadii aan gelin oo fajrka usdila inuu tukaday maya maya ee waxaa weeye nabiga ilaa uu aad aad ugu yara mxuu ahaa muuqda dilaaca salaad ayuu tukan jiray ilan sunadii waxbaa ka horrayn jiray tan laakiin salaadii dee markii u horraysay fii awali waqtiha ayuu nabiga tukaday sal slam walafdu muslim imaam muslim lafdigiisa maa ra'aytu man arkin rasul rasulka sal sl salla isagoo tukaday salaatan salaad ilaa limaaqiata waqtigeeda mooyane ilaa salaata in laba salaadood mooyane salaata almaqrib salaada maqrib iyo alcishaa salaada cisha bijamcin musdalifa wa sallaa alfajra salaad fajrna uu ku tukaday yowmaydin maalinta iyada qabla miiqaatiha waqtigeedii caadadeeda nabiga u ahayd ayuu ka yara hormariyey laakiin waa dilacda salaada waqtigeeda waa la gaara weyaan yaan loo fahmin salaada ka hor ayuu nabiga tukaday fahamkaas yuusan imaanin meesha xadiid sideed boqol iyo saddexaad an amr bn maymuun waxaa laga wariyey alwdi inuu yaha u badan tahay camr bn maymuunkan u jira wuxuu geeriyooday ninka asaga ah afar iyo todobaatanka jirada nabigeena ala sl haduu asaga yahay weyaan camr ibn maymuun alawdi hadduu yahay wuxuu geeriyooday afar iyo todobaatanka jirada nabigena ala sl qala wuxuu yidhi camr ibn maymuun shahidtu cumara cumar ayaan xaadiray radia allahu tacala anu arda sallaa isagoo tukaday bijamcin musdelifa asubxa salaad suba isagoo tukaday ayaan xaadiri weyaan uma intaa kadib waqafa wuu istaagay faqaala wuxuu yidhi ina almushrikiina gaalada kaanuu waxay ahayn laa yufiiduuna kuwa aanan shumin oon agga mina aadin weyaan xataa tatluca ashamsu qoraxda ilaahay ka dhalato wayaquuluun waxay dhihi jireen ashriq soo bax habiiru habiirka waxaa weyaan buur qoraxda dhanka ka soo baxaysa jirtay ayaa habiir la dhihi jiray ashriq soo bax ama soo saar qoraxda habiiru buurtaan habiirahay wa ana nabiya ama nabigeena mxuu ahaa uu dhaqaaqay qabla an taluca ashamsu qoraxintaynan mxuu ahaa soo dhalinin ka hore wuxuu yahay ninka la yihahdo maymuna wuxuu leeyahay cumar ibn khadaab radi allahu anhu arda ayaan salaada subax kula tukaday musdelifo kadibna cumar khudba u istaagay wuxuu dhahay gaalada mushrikiinta dhaqan waxaa u ahaan jirtay inay qoraxda ilaa ay ka baxaysa aynan mxuu halkan ka dhaqaaqin oy qoraxda bixitaanka sugaan waxay dhihi jireen ashriq habiir kaymaa nuqiir habiirow ee muxuu ahaa qoraxda soo bixi oo inaad buurtaas ay qorada soo bixinayso kale ay ka dhigaan shirki ku dhex jireen dabcan kadibna halkaasay ku sugi jireen markay qorraxda soo baxda kadib ay dhaqaaqi jireen sidaa darteed nabigeenna wuu khilaafay calayhi salatu slaam oo nabigeenna uma cumar labadaba waxay sameeyeen qoraxdii markay soo dhowdahay oo intaasna alla la baryaya subxana wa tacala oy weli soo bixin ayaa marka loo dhaqaaqay mina xaggeed loo dhaqaaqay si dhagax loo tuurta timihii loo xirto xoolihii loo gowraca dawaaful ifaadii loo sameeyo waa maalinta camalka ugu badan la sameeya maalinta ida weeyaan baabu taqdiimi dacfati dadka dacafada oo tabarta daran in la hormarya min musdelifata musdelifa in laga hormarya ilaa minan minan loo sii hormarya qoraxda oon soo dhowaanin salaada fajr oon la tukanin waaga oonan baryin in dadkii dacafada masaakiintaha ah, dumarkii culsaa iyo dadka odayaasha culsaa iyo dadka bukay iyo in habeennimo laga dhaqaajiyo musdelifa oo minal ay aadi karaan ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka sideed boqol wa kaana cabdulaahi bn cumar ibn cumar cabdulahi bn cumar wuxuu ahaa yuqadimu mid hormarya dacafat ahlihi reerkiisa kuwooda tabarta daran oo fa yaqifuun waxay istaagi jireen cinda almashcari alxaraam mashcal xaraamka ayay istaagi jireen oo bilmusdalifa musdalifa ku yeele bileylin habeen mashcal xaraamka waa meesha masjidka hadda musdalifo u kadhisan yahay halkaas ayaa mashcal xaraamka loo yaqaana weyaan fayadkuruuna way xusi jireen allah alla weyne maa badaa lahum inta u muuqata ay alla xusi jireen oo u suura uma intaa kadib yarjicuuna way jireen qabla an yaqifa alimaamu imaamka intuusan istaagin ka hore iyo qabla an yadfac intuusan dhaqaaq ka hore ay laaban jireen oo intay aadi jireen mina ay aadi jireen fa min waxaa ka mid ahaa man yaqdamu mina mina qof muxuu ahaa taga lisalaati alfajri salaada fajr xilligeeda ay gaari jireen mina wa minhum waxaa ka mid man yaqdamu mid gaaro wa minhum waxaa ka mid man yaqdamu qof gaaro bacda dalika salaada fajr markay dilaacda kadib gaaro faida qadamuu qadimuu markii ay gaaraan mina meesha dhagaxtuurkeeda weyaan ramo waxay tuuri jireen aljamrata dhagaxii ay tuuri jireen jamrat alcaqaba alkubra weyaan wa kaana ibnu cumar abdullahi bn cumar wuxuu ahaa yaquulu mid yihaha arkhasa wuu rusqeeyey fii dalika arrinka asaga rasulula rasulka wuu rusqeeyey ayuu dhihi jiray radia allahu tacala anhu arda xadiidkanna waxaa weeyaan cabdillahi bni cumar ficiluu samayn jiri wa reerkiisa kuwooda tabarta daran ayuu wuxuu samayn jiray salaada fajaroon la gaarin ka hor ayuu dhihi jiray sii baxa oo mina sii mara qaarkood marka mina iyo dhagaxtuurka waxay gaari jireen salaada fajr ka hore qaarna waxay gaari jireen salaada fajr kadib marka markay gaaraan way tuuran jireen masalada meesha taal waxay ta marka mina in la eh, baryo meesha la yidhaahdo eh, musdalifa in la baryo waa waajib in la baryo waa shay loo baahan yahay oo lisfaray marka laakiin nabigan wuxuu ruskay alai slat dadka dacafada ah inay marba haddii muntasafa leylka la gaaro habeenka u kala nismo amaba dayaxa sagaalaadka habeenka saga dayaxa waa sagaalaad habeen maalin ka horeeyo maalin maalin habeenkeeda uu muxuu aha ka dambeeyo ma taqaanaan maalin habeenkeeda uu ka dambeeyo hadda waad maanta waad aragteen waxa weeyaan waa maalin isniina sooma caawa maxay tahay talaado laakiin cagsiga maanta oo isniin ah, habeenna talaadada ay tahay habeenkii dhan uu wada talaado yahay afwan isniin ay tahay habeenku isniin yahay maanta waa isniin caawana ay oo dhan ilaa qoraxda muxuu ahaa fajr ku dilaca ay noqonayso isniin ma taqaanaan ya waa habeenka carafa weeyaan carafa maalinteeda ma waa carafa habeenkee damba oo musdalifo la joogana waxaa weeyaan waxay raacsan tahay carafay raacsan oo qofka hadii ahaan haddii habeennimo habeenkaas tobananta ay soo gelaysa sida caadiga tirada caadiga ilaa fajarku ka gaara qofka hadduu istaaga meesha carafa la yihahdo ajkiisa u jira maqhribkiiu gaare carafa sideed saaco habeenimo u gaare toddoba saaco habeenimo oo habeenka dambe oo masdalife la joogay ayaad tagay ood istaagaysa muxuu qaybun ka istaagay xajkiisa waa kaamil nin carafo istaagay ayaa loo tiranaya marka maalinta ayada marka habeenka isaga ah, oo musdalifa in la bariyo meesha la yihahdo musdalifa waa loo baahan yahy ayada marka waxaa laga fuday ummadda ayada oo habeenka sagaalaadka ay joogtaa bisha ay joogta bisha markay dhacdo amaba muntasafilelka iska yihadaan hadda culimadan mucaasiriinta ah in dadka ducafada ay sii hormaraan waa wax aad u wanaag badan laakiin balaa dhacday mashaqa mashaqada maxay tahay maba lagu istaaga musdalifa cid ku istaagta ma jirtaa kugeliba malaayiina joogi oo ku istaagi malaayiinna way ka dhaqaaqayaan maba ku istaagayaan muruurka ay wadaan maba joojinayaan say carafo kusoo dhaqaaqaan toos mina ay ugalayaan dhagaxay sii tuuranayaan way sii dhaqaaqayaan xaramka habeennimo ayaa xaramka dawaafka iyagoo caafimaad qaba oo xoog badan oo bala aan qabin marka wa lala yaabo aad arkaysaan weyaan haddii meesha tagtaan xaj miyay dadkan soo doontaan ay ku geli iyo cibaado iyo janaraadis mise waa dalxiis iyo sheekay u socdaan iyo socod ayib xadiid sideed boqol iyo shanaad can caaishata waxaa lagu radi allahu tacala an ardaha qaalat waxay tiri caisha lamaa nazalnaa markii aan tegnay almusdelifata musdelifa wastaadanat nabiy fastaadanat waxaa ka idan qaadatay annabiya nabigeena sawdatu sawdata bintu zamca ayaa ka idin qaadatay maxay uga idin qaadatay an tadfac inay dhaqaaqdo oo ay socota qabla xatamati innaas dadka intaynan burburinin oo ciriiriga iyo mdaraaro iyo wakhtiga eh, eh, intaan la gaarin ka inay sii hormarta ayay ka idin qaadatay wa kaanat waxay ahayd imra'atan haweeney bai'atan ee socod gaaban dadka socodgaabada loo kala dhashaa qof socod gaaban ayay ahayd iyo culus fa adina laha nabigu u idmay fadafacat way dhaqaaqday oo muxuu ahaa mine ay aaday qabla xatamat innaas dadka intaynan mxu burburkoodii iyo isburburintooda iyo istiraarkooda iyo ciriirigooda intaana la gaarin ka wa aqamna waa nagaanay annaga meeshii ayaan ku nagaanay musdalifaheed xataa asbaxnaa ilaa aan ka waabarisan naxnu annaga weyaan uma intaa kadib dafacnaa waan dhaqaaqnay bidafcihi nabiga dhaqaaqiisa ayaan la dhaqaaqnay falian akuuna inaan ahada shalayta ay gash marka caaisha falian akuuna inaan ahada stadantu mid ka idan qaadatay rasul rasulka sal slam kama stadanat sawdatu sawda si ay fasaxa ugu qaadatay ayaa axabu la kalgacaylo badan ilaya aniga xaggayga min mafruuxin bihi wa lagu wax kastoo lagu farxa intaasaa iga mxuu ahay aan ka jeclaan lahay ay leeda radi allahu taala an ardaha ilan caaisha maadaama ay lakuna alxaju waa tii la yidhi mogta xajka ayaa adinka idin fadli badan oo idin khayr badan oo idin wanaag badan oo nabigu yidhi mogta kadibna waa tii ay xajin jirtay xajkeeda mutawaasil u ahaa kadibna way cursaatay tabcan waa la weynaaday in marka fasaxaas aan qaata oo maalintii annabi ka fasax qaata ayaan wax kastoo lagu farc ka jeclaan baan ay leedahay radi allahu tacala an talbiyati labayk la yihahda iyo watakbiir allah akbar la yihahda hadaata naxri subaxda muxuu ahay wax la gowraca oo tobanaadka ah ayuu baabkan u baab yahay iyo xilliga ay talbiyada ku ah, iidashahay xadiidka sideed boqol iyo lixaad ibn cabaas cabdulahi bn cabaas bn cabdilmualib radia allahu tacala canhuma ana usaamata ninka usaama bna zayd la yihahda radia allahu tacala canhuma wuxuu ahaaday ridfa nabiy nabiga ayuu dameer gadaal kala saarnaa ama mxuu ahaa hashi gadaal kala saarnaa min carafata carafa laga bilaabo ila musdalifa musdalifa laga gaaro weyaan uma ardafa gadaal nabiga haddana wuxuu saaray alfadl ninka la fadl ibn cabaas ibn cabdilmualib weyaan ibn cami nabiy weyaane min amusdalifata min musdalifati musdalifa ilaa minan ayuu asna mxu gadaal saaray weyaan qaala wuxuu yidhi fakilaahuma labadooda qaala waxay yidhahdeen lan yazal nabiyu nabi kama zuulin yulabii inuu labayk allahuma labayk yidhaahdo xataa ramaa ilaa uu ka tuurta jamrat alcaqaba buurta caqaba ilaa uu ka tuurta saasuu talbiyad u wada weeyaan talbiyada waa laba qaybood cumrada tusaale ahaan waad cumraysatay labayk allaahuma labayk marba haddii aad xirato toos waxaa weeyaan waxaad samaynaysaa talbiyadaad wadi talbiyada ayaad kacbada indhaha saarto kacbada markaa indhaha saarto talbiyada halkaas ay ku dhamaatay xajkii alla gaaray sideedaadkaad xiratay kadibna markaad labayk allaahuma xajan tiraahdo waad wadi talbiyadii inti aad muxuu ahaa maalinta la jooga mina habeenka la barya maalinta la jooga carafa eh, habeenka la jooga musdalifa soo dhaqaaqaas la soo socda mina la soo dhex socda intaasoo dhan labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk ina alxamda wanicmata laka walmulka laa lak saas ayaa la wadi goorma la joojina maalinta tobanaadka hal mar ayaa dhagax la tuurani halkaas dhagax oo la tuurana todobaad lagu tuuri waa jamrat alcaqaba alkubra jamrada ayada marka la tuurana markuu marka qofka jamradaas dhagaxa u horeeya ku tuuro talbiyad halkaasi ku dhamaata weyaan kadibna waxaa bilaabanaysa takbiir allahu akbar allahu akbar allahu akbar laa ilaaha ila allah allahu akbar allahu akbar wailah alxamd saasaa bilaaban marka takbiirtii ayaa bilaabani talbiyad halkaasa ku idlaata weyaan marka xilliyadaas labada jeer ayaa talbiyada kala joojiyaha loola socdo weyaan ayb baabu rami ljimaari jamrada ama jamrooyinkii iyo dhagxaanta in la tuurta ayuu baabka abwaabiya weyaan jamrat lcaqaba alkubra jamrat alcaqabat alwusta jamrat alcaqabat alkubra intaas in la tuurta asuqra iyo kubra iyo wusta in la tuurta ayuu baabkan u baabi weeyaan xadiis sideed boqol iyo toddobaad can cabdiraxmaan ibn yaziid waxaa laga wariy annahu cbdiraxman ibn yaziid xaja wuu xajiyey maca ibni mascuudin cbdillahi mascuud isagoo la jira ayuu xajiyey fara'aahu wuu arkay marka yarmi isagoo tuurta aljamrata alkubra jamrada weyneed bisabi xasayaatin jamrada weyn waxay xigtaa dhanka maka ayay xigtaa weyaan tan kale waxaa kamaradan oo kale weyaan tan saddexaadna waa derbigaas oo kale saasay iskugu xigaan addunyana waa la yihahda asuqra waa la yihah tan koobaad tan kale alustaan waa la yihahdaa waxaa weeyaan tan saddexaadna alkubra ama jamrat alcaqaba labadaba waa la yihahda weyaan marka saddexdaas buurood maalin tobanaadka ah, tan waa soo dhaafi lama tuuray maalinta maalin tobanaadka oo subaxdii ah, oo ciidda annaga aan joogno taas lama tuuranay tan labaadna lama tuuranay tan saddexaad ayaa toddoba dhagxood ugu tuuranaya ayaamta marka koobi tobanaadka iyo labi tobanaadka iyo saddex tobanaadka waxaa la tuurinaya markay horta qoraxda ay zuusha duhur kadib la tuurinaya kow xilliga la tuurinayo geliswa waqtigaasaga inkastoo baryahan ifcal walaa xaraj babl inaad soo baxayo waxaa weeyaan joojiyo waan iska socdaa marka waxaa weeyaan maalintaas marka koobi tobanaadka taasaa laga soo bilaabay waa la tuurani marka toddoba dhagxood lagu tuurta weliba waxaa laga soo jeesanaya dhanka koonfurta laga soo jeesanaya dhankaasa laga soo jeesanaya oo kacbadan waxaa la gacanta bidaxda minana waxaa la aadinaya dhanka midigtaa la aadinaya kadibna allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar toddoba jeer ayaa dhagax lagu tuuri intaas lama dhaafa kadibna lasoo dhaqaaqi wax yaraa lasoo dhaqaaqi kacbadaa loo joogsana xaggeed dhankaas kacbada dhankaasa kaa maraysa marka qoraawdha xaggeeda jirta kacbada marka iyada saa loola socda kadibna dhankaasaa loo joogsani allah la baryi subxana wa tacaala in goliyo badan waa lasoo dhaqaaqi waa laga tegi buurti kale oo dhexdaa loo imaani ayadna sidii oo kale waa tuuri waa tuurani markii todoba jeer la tuurto allahu akbar allahu akbar allahu akbar todoba jeer la dhamay ayana agga la istaagay intayaa la soconi kadibna alla la baryi subxana wa tacaala kadibna laga tegi jamrat alkubra ama jamrat alcaqaba alkubra loo tegi kadibna saddex todoba dhagaxa lagu tuuray allahu akbar allahu akbar allahu akbar lama ag istaagaya marka duca iyo ag istaag ayada ma laga dhaqaajinaya saas ayaa koo iyo tobanaadka la yeeli labaiy tobanaadkana saas ayaa la yeeli kadibna waxaa imaanaysa masalada ahayd faman tacajala fii yowmayni falaa ima calayh waman taahara falaa ima calayh markaad maalinta laba tobnaad suurata hore waa iskaga dhaqan karta xajkaada uu ku kaamil noqday haddii aad xajka carar iyo cibaada nacayb iyo ay ka ahayn oo taqwo iyo inaad ilaahay ka baqitaan iyo waxaad inay kuwadhammaadeen aad u baxayso haddii aad marka aad habeenka saddexiy tobnaad ku dartana kaba si fiican waman taahara falaa ima calayh kadibna maalin saddexiy tobnaad sidii ayaad samaynaysaa waad guurtay marka waxaa ku harsan dawaafulwadaaci keliya ayaa ku harsan weyaan ayb xadiidka naam can cabdiraxmaan ibni yaziid waxaa laga wariyay anahu cabdiraman bn yaziid xaja wuu xajay maa ibna maca ibni mascuudin ayuu la xajiyey radia allahu tacala an arda fara'ahu wuu arkay cabdillah mascuud ayuu arkay yarmi isagoo tuurana aljamrata dhagaxi alkubra ee weyneyd bisabaxsee todoba muxuu ahaa fajacala wuxuu u yeelay albeyta beytka allana wuxuu yeelay can yasaari badaxdiisa waminan minana can yamiini ayuu yeer weyaan koonfur ayuu ka soo jeestay uma qaal wuxuu yidhi hada maqaam hada kanaytu booskan maqaamu aladii booski weeyaanoo unzila lagu soo dejiyey caleyhi dushiisa nabigeenna suurat lbaqara suurat lbaqara meeshaan markii suurat lbaqara lagu soo dejinayay halkan ayuu nabiga taagnay sala allahu aleh waslm xadiis sideed boqol iyo sideedaad can ibn khaaab radi allahu tacala anhuma anahu cabdulahi bn cumar kaana wuxuu ahaad yarmi mid tuurta aljamrata jamrat alcaqaba ama dhagaxa wuxuu tuurin jiray anahu isaga kaana wuxuu ahaaday yarmi mid tuura aljamrat adunya jamrada dhow waa maalintii marka ko tobanaadki wixi ka dambeey abcan bisaba xasiyaatin todoba dhagxood ayuu ku tuuri jiray yukabir wuu kibaaran jiray alla akbar ayuu dhihi jiray calaa iri kulli xasaatin dhagaxa la arka gadaashii alla akbar ayuu dhihi jiray uma intaa kadib yataqadamu horay ayuu aadi jiray xataa yushila ilaa mees yara hoosaysa uu istaago markii aad eh, buurta hore laga taga yara hobada la geli yara hobad ayaa la geli weyaan marka hobadka ilaa kaga yar dhawaado ayuu marka u socon jiray fayaquumu wuu mustaqbal qiblat qibla u jeeda fayaquumu wuxuu istaagi in badan wayadcuu waa jiray wa yarfacu yaday gamciis kor ayuu jiray uma yarmi wuxuu jiray alustaad buurta dhaxa ayuu tuuran jiray uma yaahudu wuxuu jiray daata shimaal lanka badaxda oo fa hoos ayuu usii degi jiray fayaquumu istaagi jiro mustaqbal qibla qiblada soo qaabilsan fayaquumu istaagi jiro awiil in dheer ayuu istaagi jiray in badan wayadcuu duusan jira wayarfacu yaday gacmihiisu kor u qaadi jiray wayaquumu awiilan in badan uu istaagi jiray hadda baryahan aad looma istaagi kara waa inaad yaraa un xeeladaysata mooyane xarig xarig xarig xaajib baa loo dhaqaaq dhaqaaq xaaji soco waa qoortaa lagu qabanay askar baa meesha taagan laakiin adigu inaad nacnac u yar istaagto ood yara xiiladaysato oodna aad ugu daahin uma intaa kadib yarmi jamrata yarmi wuxuu tuurinayaa jamratan jamrata daati alcaqaba jamrada daat alcaqaba loo yaqaano ama jamrat alcaqaba ayuu tuuranaya min baطni waadi waadiga uurkiisa ayuu ka tuuranaa weyaan hoos intuu u dega ayuu markasoo tuurana halkaas weeyaan walaa yaqif ma istaaga cinda agteeda ma istaaga uma intaa kadib yansarifu wuu soo laabanaya fayaquulu wuxuu dhihi jiray haakada sidan buu raytu aan arkay sidan baan ra'aytu arkay annabiya nabigeena yafcalu isagoo fala ayaan arkay weyaan saas ayuu leeyahay ninka la yihahdo cabdullahi bn cumar bin khataab radi allahu tacala canhuma marka habkii loo gudan lahaa jimaarta loo turan lahaa xadiidkan ayaa noo soo iyo sagaalaad an jaabir waa l abdilai qaan wuxu uhi jaabir ramaa rasul rasulka lagu tuuray sal slm aljamrata jamrada ayuu tuurtay yowma naxri maalinta gowracahayd jamrada marka waa jamrat alcaqaba alkubra yowma naxri maalinta mxuu ahay gowraca duxan aroornimo amaba barqinka ayuu nabiga tuurtay wa ama bacdu intaa kadib miya ayaamihii kale oo kooiy tobanaadka iyo labatanaad saddexiy tobanaadka faida zaalat ishamsu qoraxda markaa izuushay ayuu nabiga tuuran jiray calayhi salat slam wa fii riwaayatin lahu qaala wuxuu yidhi ra'aytu nabiya nabigaana sal l slm ramaa isagoo tuurtay aljamrata dhagaxa isagoo tuurtay bimili xasal khadfi fiintaalka iyo dhagaxan labada farood lagu qabto saa loo tuuro dhagax la ego aad u yar ayuu nabiga ku tuuran jiray qaar waxaad arkaysaa mikrofoonkan qaybtiisan horma ya dhagax intaan le qaar wataad arkaysaa qaar ka weynaad arkaysaa qofki aad ku dhaca allahu naxariisto dhiiggiisa bannaanku muxuu imaanaya haddii aad la lagaama dhegaysanay tabcan waa aad iin sheegayo marka inta dhagaxa la tuura fartan qaybteeda hore qaybteeda hore waa inuusan ka weynaan wax aad u yar waa inuu aad u yar waa inuu ahaado taa iyada aad lana hobsada in muxuu ahaa eh, godka lagu riday oon dadka muslimiinta ah lagu dakhrin laguna dhibaataynin baabu xalqi nabiy nabiga shacrahu timihiis u xirtay fii xajati xajkiis u irtay baabkan u baabiya xadii sideed boqol iyo tobanaad can anas waxaa laga wari malik radi allahu tacala anu arda ana rasul rasul sal slam <clears throat> minan mariga min ayuu yimid faata jamrata jamratcaqaba ayuu yimid faramaha wuu tuurtay uma ataa wuxuu imaaday manzilahu meeshuu u degnaa biminan mina ku yeelay booskii uu ka degnaa mina weyaan wanaxara wuu gowracay uma qaala wuxuu yidhi xallaaqi kiitima xiray hud qaado weyaan wa ashaara ilaa jambihi hud qabo weyaan oo dhankaan midigta ayuu la jeedaa hud qabo weyaan wa ashaara wuxuu u ishaaray ilaa jaanibihi اlayman dhankiisa midigta ah uma alayr kadibna badaxda ayuu muxuua u dhiibtay uma jacala wuxuu gudagalay yuciihi inuu timihii siiyo annaas dadka inuu siiyo weyaan timihii nabiga dadka in la siiyo ayuu nabigeena muxuu ahay gudagalay oo raggeed u dhiibi muxuu aha qaatu yidhi halla qaybsada wa fii riwaayatin faxalaqa nabigu wuxuu xiray shiqahu dhinaciisa allaymaa ee midigta ah faqasamahu wuu qaybiyey fii man yalihi dadka ku dhowaa oo ku xiriiray ama isaga u dhowaa ayuu nabiga u qaybiyey uma qaal wuxuu yidhi ixlaqi shaqi اlaakhar dhinac kale xiir faqala wuxuu yidhi ayna abu alxa abu alxa aawad faacطahu iyahu isaga ayuu sii weeyaan meeshaan marka xiiritaan garanay laakiin intimaan la qaybana maxay ahayn tabarukan wa waa la barakaysana nabiga waxaa la barakaysana timihiisa oo canduftiisa la barakaysana oo dhiiggiisa la barakaysana oo dharkiisa la barakaysana oo jirkiisa on nabiga la barakaysana alayh salaam laakiin qof ka dambeeya oo makhluuq ah oo abubakr lama barakaysanin radi allahu taala an cumar cumaan cali saadaat alawliyaa wax la barakaysta lama hay marka baabkan tabaruka nabigeenu khaas ku hay sala allahu calayhi waalihi wasalam ha lala socdo arrintayada qofkii haaya saxaabo la barakaystayna meesha ha keeno baabun alxalqu waltaqsiiru cinda ataxallul baabu lxalqi xiirad la xiirta ayuu u baab yahay iyo wataqsiir gaabsi la gaabsada cinda ataxalluli marka la xalaalooba agtiisa Eh, ayuu baabkan u baab yahay xadii sideed boqol toban i koobaad can cumar abdulahi bin cumar waxaa la wari ana rasul rsul sl slm xalaq wuxuu xihay ra'sahu madaxiisa ayuu xihay fii xajat lwidaac xajka xajatulwidaac iyo sogodinta loo yaqaan ayuu nabiga xirtay madaxiisa weyaan wa fii riwaayati riwaayat allahuma dabcan waa loo xihay isaga ma xihan waa loo xihay weyaan wa fii riwaayati riwaayat allahuma bukhari muslim u sugnaatay ana rasul rasulka sal slm qal wuxuu yidhi allahuma allahyow irxamu naxariis almuxalliqiina kuwa xirta u naxariiso qaaluu waxay walmuqasiriin nabay allow kuwa gaabsadana ya rasuulahyow qala wuxuu yidhi allahuma alla arxamu naxariis almuxalliqiina kuwa xirta qala waxa yidhi walmuqasiriina kuwa gaabsada ya rasuul ahi qala wuxuu yidhi walmuqasiriin marka dhowr jeer nabiga aad allahuma arxam almuxalliqiin allahuma arxam almuxalliqiin uu yidhi kadib ayaad kuwa muxuu ah timaha gaabsadana u duceeyey nabigeenna calayhi asalaatu wasalaam baabu taakhiiri dibdhig oo la dibdhiga fi ramyi tuuritaanka iyo wanaxri gowraci iyo alxalqi in la kala dib mariyo ayuu baabkan u baabyahay oo gowraci waxay muxuu sidii ay ahayd nabiga aad samaysay kadib waan haddii in la sameeyo oo la kala hor hormariyo afartaas camal xalqigii iyo naxrigii iyo awaafkii iyo mxuu ahaayiyo ramyigii ramyigii iyo xalqigii iyo naxrigii iyo awaafkii afartaas in kala hormariyo mid dambeeye hor la mariyo xukunkeeda muxuu noqonaya ifcal walaa xaraj waata ayada weyaan dhib malahan xadiid sideed boqol iyo toban iyo ibn cabas abdulahi bn cabas bn cabdilmualib radi allahu tacala canhuma ana nabiya nabigeena sal slm qiila waxaa fi dabxi gowraca iyo walxalqi xiiritaanka iyo waramyi tuuritaanka iyo altaqdiim watakhiir wtaqdiimi horumarin iyo wtahiiri dibmarin oo lakala hormar lakala dibmariy nabi alla ka warran baa layidhi faqaluu laa xaraja dhib ma lahan arrintasaas nabigeen a sl xadii sideed boqol toban sdeaad can cabdillahi bn camr caasi radi allahu tacala canhuma ana rasul la sl sl slm waqaf wuu istaagay nabigeena fii xaajat alwadaaca biminan ayuu istaagay linaas dadka ay u istaagay yasaluunaha iyagoo wax weydiiyaan fa jaahu rajulun baa u yimid faqala wuxuu yidhi lama shcur nabi allow ma aanan dareemin oo waan hilmaamay faxalaqtu waan xirtay qabla an adbaxa intaanan gowracin ka horan timin xirtay qaala wuxuu yidhi idbax gowraca walaa xaaraja dhib ma laha fajaءa aakharu mid kala yimid faqala wuxu yidhi lama shacun ma aanan dareemin oo waan hilmaamay fanaxartu waan gowracin qabla an armiya intaanan tuuranin ka hore qala wuxuu irmi walaa xaaraja tuura dhib ma lahan famaa su-ila lama weydiin anabi nabiga sal slam can shayin shay oo qudima la hormari walaa ukhir la dib mari ilaa qaala wuxuu dhahay weeyaan ifcal sameey arrinka asaga aad muxuu ahay dib marisay walaa xaraja dhib ma lahan weeyaan baabu lhadyi hadyiga iyo xoolaha la bixiyo oo la gowracayu baabkan u baab yahay xadiid sideed boqol toban iyo afaraad can caaishata waxaa laga weri muminiin radi allahu tacala anhu ardaha qaalat waxay tiri caaisha fataltu waan sooxay qalaa'ida hadyi nebiyi nabigeenna calayhi salatu slaam xalihiisii ood hadyiga u waday koorta loo xiraayey iyo muxuu ahaa maxay ahayd xeriga loo xiraayey amaba soohintii loo aniga ayaa sameeyey sooritaanka waxaa weyaan in eh, xeraga la hagaajiyo hadda xerkaha baryahan waxaa sameeya warshado moogta gacmaha lagu samayn jiray gacmaha lagu hagaajin jiray oo lagu toosin jiray lagu hagaajin jiray marka waxay leedahay xerkaha iyaga oo qoorta ququraha iyo loo xiray muxuu ahaa hadyigii aniga ayaa gacmahay ku sameeyey ay leedahay fataltu waan soohay qalaa'ida hadyi nebiyi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam hadyigiisii qoorxirki loo qoorxiraayey iyo qurqurihii lagu qurquraynayey ayaan gacmihii ku sooxay weyaan uma intaa kadib uma intaa kadib ashcaraha nabiga qoortu u suray ashcaraha amaba wuu calaamadeeyey ishcaarka waa tii aan sheegnayo in kuruska meelaha laga dhiijiye dhiijinta weyaan ma ashcaraha nabigu ka dhiijiyey wa qaladaha wuu qoor oo qorqurihii ayuu nabiga qoorta ugu xihay aw qalladtuha amaba aniga caaisho laftirkayga ayaa qoorta u suray uma intaa kadib bacaa uu la diray biha xoolihii ayaga hadig aha ila lbeyti beytka waaqaama oo nabigu wuuiskaga dhaaday bilmadiinati madiina famaa xaruma kama xaran noqonin caleyhi nabiga dushiisa shayun shay oo kaana ahaaday lahu isaga xilun xalaal xadiidkan muxuu yahay sanadka nabigu xajinaya sanad ka horreeyey soo abubakar muusan bixin oo xajka dadka amiiru muusan ahayn haa maalinta ayadeed nabiga marka xoolo hadiya oo waxaa weeyaan masaakiinta xaramka loogu talagalaayu nabiga diray xoolihii ayaga marka waxay leedahay caaisha qurqurihii iyo xerkihii lagu xirayey gacmahayga ayaan ku sohoyaan ku hagaajiyey kadibna nabigeena calayi slam xoolihii kuraskii meeshii laga muxuuha duri jiray ayuu nabiga ka duray ilaa dhiigu yar uu ka yimaado si loo garta inay tahay xoolo hadi ay yihiin kow kadibna wuxuu u sameeyey qoorta ayuu u suray qurqurihii waxyaabihii aan hagaajiyey ayuu u suray amaba aniga laftirkayga caaisha ayaa qoortu suray kadibna nabigeenna aabbahay abubakar ayuu nabigu u dhiibay oo saas ayaa lagu aadiyey kacbada lagu aadiyey marka arrintaa dhacda nabigu madiinu iskaga haray sanadku waxajinaya sanad ka horrey weeyaan madiina iskaga haray wax ka xaaraan ahaa wax ka xalaal ahaa oo ka xaran damaanka haweenkiisi iyo danihiisi iyo wiiisi ila muxrim maaha xoolahan hadiiba wax kaaga xaaraan noqona lama arka saasay kala jeeda radi allahu taala arda haddii adiga aad banxaaji ahayn wa fii riwaayati riwaayad allahuma buhari muslim u sugnaaday uma intaa kadib qalladha rasul rasulka all qoorta ayuu u suray biyadii gacantiisa biyadayhi labadiis gacnood weyaan biyadayhi labadiis gacnood uma bacaa wuu diray biha iyada maca biabihi ayuu la diray xadii sideed boqol toban iyo shanaad can miswar ibn mahrama can miswar ibnu iyo marwaan marwaan qaala waxay yidhahdeen kharaja uu baxay annabiy nabigana sal l slm min almadiinati madiina ayuu ka baxay fii bidc cashrata mia boqol dhowr iyo toban boqolaad dhowr iyo toban boqolaad miqa ya maya dhowr iyo toban boqolaad bidc bidci maahayd cashraa la jirta kun iyo dhowr boqol wa kun iyo dhowr boqol laakiin marka dambe marka maka laiskugu tagay meeqay noqdeen boqol kunay noqdeen boqol kun raggii nabiga la xajay alai sla slam meel walbay ka yimaadeen marka laakiin raggii marka iyada dulxulayfa la joogay kun iyo dhowr boqol ay ahaayeen oo nabiga la baxa alahi slat slam ayib misr mahrama ciibana waxay leeyihiin kharaja nabi nabigan ayaa baxa sal sl min almadinati magaalada madiina fii bidci cashrata mia dhowr iyo toban boqol ayuu nabiga la baxay oo min asxaabii saxaabadiis ka mid ah xataa idaa kaanuu markay ahaadeen bidilxulayfati dulxulayfa qallada nebiyu nabig wuxuu qoorsuray oo qurqurro u xiray alhadya hadyigii wa ashcara wuu calaamadeeyey calaamadna wuu mxuuaha ka dhiiji weeyaan wa axrama kadibna nabig wuxuu u xarmaday bilcumrati waxaad arkaysaan nabiga cumru xarmaday mar waxaad arkaysaa nabiga xaj u xarmaday mar waxaad arkaysaan lawaa isku daray kulli isdiiday mays weyaan kulli isma diidayso waxaa muhiimadda nabigeenna qaarin buu ah isdhexgeliyey qofkii cumrada muxuu ahaan sheegay markuu cumratan labeyka cumratan la ayuu maqlay kii xajka sheegay markuu xajku dhawaaqay ayuu maqlay kii isdhexgelin muu isdhexgeli sheegana qisadii oo kaamil ayuu ka wada warqaba saas weyaan marka isma diidaysta arrinta iyada hala yaabina xadiid sideed boqol toban iyo lixaad can cali bn abi aalibin radi allahu tacala canhu arda ana nabiya nabigana sal slam amara wuxuu faray an yaquuma inuu u istaaga calaa budnihi halahiisii hadyiga ahaa wa an yaqsima inuu qaybiye budnahu halihiisi kullaha dhammaanteed luxuumaha hilibkeeda iyo walijuluudaha haraggeeda iyo wajilaadaha heeryadeeda heeryadeed dul saarnayd inuu muxuu ahaa qaybiyo walaa yucطiya usan siinin fii jizaaratiha gowraceeda shayan shay oo dadki wa muxuu ahaa gowracayay inuusan mxu waxba ka siinin ood ujro ugu dhigin ayuu nabiga faray sal slam xadii sideed boqol toban iyo todobaad can ziyaad ibni jubayr waxaa laga wari qal wuxuhi ziyaad ra'aytu ibna cumar cabdillahi bn cumar ayaan arkay radi u yimid calaa rajulin nin oo oh, qad anaaha tujiyey oo fariisiyey badanahu badanatahu hashiisi yanxaruhaa isaga gowraca qaala wuxuu ibcafhaa warjooji oo istaaji weyaan qiyaaman xaalayta mid taagan qiyaaman iyadoo taagan muqayadatan weliba lug xiran jooji oo saa ku gowrac weyaan sunnata muxamadin sal alla alay slm waa sunnada nebi maxamed alai sl slam annaga waa taqaanaa awrta iyo xoolaha gowracooda inta qoorta lasoo qabta ayaa muxuu ahaa saynteeda lagu xira ayaa kadib si sahla loo gowraca sooma laakiin nabigeena ala slam si uu samayn jiray iyo carabtaba guud ahaan iyadoo taagana muxuu ahaa halkaas laga gowrici kuwa bakistaanna waad aragteen yutobka iyo waxyaala ad ku aragteen mamayna ya oo rite taagni ay gowracaan damce <laughs> man waxaa weeye qofka haddii aad baabkiisa aanayn u galo moogta ataa bilcajaa'ib rite taagan ay leeyihin waan gowracayna iyagoo intaa la eg dhibka ka qabsaday marka dambe ritiga intuu qabtaa muxuuha ku tuuri ya waad aragteen aan filaya marka rtig in la iska xiraan rabaa marki la gawraco isagoo taagnaa isagoo xirxirano meel iskaga adkeey riti inaad ka hortagtaa tiraad tooriyaa ku gawracaya isagoo socda ama muxuu lug ka xiran baabka baab saalan maaha laakiin soomaalida sideedaba dhaqanbu ma ahaba neefkioo taagan ma aqaan de cid taqaan soomaali muxuu ah eh, taagin waa ku gawracis maad aragteen ma arkin mana maqlin nacam saasuu markii waa sunnada nabigan taagnin in lagu gawraco weeyaan fa idaa wajabat junuubuha waa tin aad arkaysaan xadii sideed boqol toban sideedaad can jaabir bn cbdillahi waxaa lagu radi allahu tacala anma qala wuxuu jaabir kunnaa waxaana laa nakulu kuwaanan cunin min luxumi budnina hadyiganaga hilibkiisa fowqa alaain saddex wax ka badan alaai mina saddexda maalmood mina wax ka badan ma cuni jirin berigii hore xoolihii aan gowracannay saddexda maalmood mina aan joogno uma wax ka cuni jirnay falahasa lana nabiyu nabigu noo rusqeeyey qaala wuxuu yidhi kulu cuna watasawadu weliba ka sahay qaato oo sahayna ka dhigta fa akalna waan cunnay xadii sideed boqol toban iyo sagaalad can jaabir bn cbdillah waxaa laga wari qaal wuxuu jaabir naxarnaa waxaan gowraa gowracnay maca rasuulillah rsulka alle maciisa anagoo ayaan gowracnay sal alla ly slam caama alxudaybiyati sanadkii xudaybiya albadanata hashi can sabcatin toddoba qof waalbaqarata neefka looda ahana can sabcatin toddoba qof ayaan ka gowracna weyaan wa fii riwaayatin qala wuxu uri kunna waxaan ahnay natamatacu kuwa tamatucna oo xajka tamatuc ahaan la imaan jirin cumratan ma xaj maa rasu s bcumrati cumra fanadba waxaan goori jeednay albaqarata neefka looda can sabcatin todoba nashtariku fiiha aan wadaagno oo intanaga aan isku yeelano weyaan baabu awaafi ifaadati awaafu ifaado ama awaafu lxaj ama awaafu ziyaara intaba loo yaqaana awaafka isaga ayuu baabkan u baabi wayaan waa awaafka haddii xajka aanan lala imaan usan ansaxaynin xadiis sideed boqol iy labaatanaad can ibni cumar abdulahi bn cumar waxaa laga wariyey ana rasul rasul sl slm afaada wuu ka soo shubmay ood ka soo dhaqaaqay yowma naxri maalinta mxua hilbgowraca ama maalinta gowraca waa tobanaadkay uma rajaca wuu soo laabtay fasalla duhra duhurka ayuu nabiga tukaday biminan mina ku tukaday qaala naaficu naafic wuxuu yidhi fakaana ibnu cumar ibnu cumar wuxuu ahaa cbdillahi bn cumar yufiidu mid mxua shuma oo aada yowma naxri maalinta mxuu ahaa tobanaadka ah uma yarjicu wuu laaban jiray oo fa yusali duhra salaad duhr wuxuu ku tukan jiray biminan min ayuu kusoo tukan jiray wayadkur wuxuu sheegi jiray ana nabiya nabigeena sal slm facalahu inuu arrinkaa sameeyey bal arka nabi maxamed alai slat slaam mina muldl ayuu salaada fajr ku tukaday kadibna wuu istaagay allabari u istaagay ilaa ay kaabiga kasoo soo gaarto o ay ka soo dhawaato kadibna wuu soo baxay wuxuu soo maray jamrat alcaqaba ayuu soo maray wuu tuuray kadibna wuxuu ku noqday mina oo khayf meel meesha u degna ayuu ku laabtay kadibna markaas halihii iyo awrti geeli u waday ayuu gowracay kadibna wuxuu yeeray ninka timaha xiiray timihii ayaa loo xiray kadibna wuu soo dhaqaaqay wuxuu soo aaday wuxuu soo aaday muxuu ahay maka ayuu soo aaday dawaaful ifaadi ayuu sameeyey waa islamaaninkii wuu dhammaashtirtay waa minta iyada waa muxuu ahaa diyaarad iyo baabuur iyo lama wato gaadiid yarun muxuu ahaa umbaa la wataa wuu bannaan kadibna nabigeena salaada door wuxuu ka gaaray mina ayuu ka gaaray ku tukaday maanta dadka xaji waa taqaanaan arrintayda ma la samayn karaa kuwa xataa aan idiin sheegaynay oo muxuu ahaa aan sheegayey oo habeennimada hawlahooda fushana allah ka dhig xataa ma samayn karaan meelahaasay ku dabagidoomayaan sida dhabtaa wax aad u dhib badan waa shaqo aad u dhib badan waa markii nabigan uu ku tilmaamay dumarka inuu jihaad u yahay xajka xaqiiqatan wax dhib aad u dhib badan waa hadda dadka qaar waxay sameeyeen habeenkii lix saacadood inay iga soo daymaan habeenka dambe duhur iska day qaar waxay imaanayaan maqribkan maqribkii imaada waa muxuu ahaa nasiibkiis marka waa shaqo dheer oo nabigan uu qabta alayh slat slaam sida ilahay ugu fudayn arka iyo sida xadii sideed boqol ko iyo labaatanaad can ibni cabas waxa abdulahi bn cabaas ana nabiya nabigana sal slm mara wuu maray wa huwa yatuuf isagoo dawaafa bilkacbati kacbada biinsaanin qof buu soo maray rabata xiray yadahu gacantiisa ilaa insaanin qof bisayrin xerag ku xiray aw bikhayrin ama dun aw bishayin shay oo hayra dalik inta baanan ahayn faqatacahu nabiyu nabigu biyadii gacantiisa ugu goy uma qal wuxuu yidhi qudhu ka hogaan biyadii gacantiisa oo gacanta qaba ninbaa wuxuu sameeyey qof buu wadaa malaha indhoole waxuu yahayba marka xeraggan intuu ku xiray ayuu marka ku sida oolihii saas ugu wadaa nabiga wax kale mu uu ka jaray markaas wuxuu yidhi waxaad samaysaa gacanta qaba oo ninkaad hogaaminaysa gacantiisa qaba weyaan xoolo maa ilen waa bini aadam qofkii boqol midda kale dhexdooda la mariyo xorigyaa la goynayo dhibaa dhacaysa ama lakufi xadiis sideed boqol laba iyo labaatanaad can mujrajin waxaa laga wariyey can wuxuu ka wariyey cataa bin abi rawax weeyaane id goor manaca uu diiday ibnu hishaamin ibnu hishaam uu diidiyey annisaa haweenka uu diiday inay eh, la awaafaan maca rijaali ragga ninka la yidhaha ibnu jurayj ayaa caaa wuxuu ka waranayaa inuu caaa xilligii ninka la yidhahda hishaam ibnu cabdilmalik ibnu marwan ayaa wuxuu soo rogay amar ah dumarka ragga yayla dawaafin dumarka iyo ragga isku meel yay ku dawaafin yayna isla dawaafin yayna la dawaafin dumarka amarna casu soo rogay ninka la yihah hisham ibnu cabdilmalik xilligaas ayuu mar ka warramaya marka ninka la yidhahdo eh, caaa wuxuu leeyay id goor uu diiday ibnu hishaam hishaam bn cabdilmalik weyaan uu diiday annisaa uu diiday aawaafi inay awaafaan maca rijaali ragga ay la dawaafaan uu diiday qaala wuxuu yidhi hishaam canugiisa weyaan dabcan uu diiday maca rijaali ragga qaala wuxuu yidhi kayfa yamnacuhuna si ugu diidayaa waxaa dhehi ninka la yidhahdo eh, cataa ayaa dhihi kayfa yamnacuna si ugu diidayaa waqad aafa walaal ay awaafeen nisaa nabi nabiga xaasiiskiisa maca rijaal ragga ay la awaafeen dumarka nabiga ayaa ragga la awaafi jireen sugu diidaya isaga qultu waxaan idhi abacda alxijaabi am qablu ma xijaabka markii la soo dejiyey kadib mise ka hor qaal wuxuu yidhi ay iila camri ayaan ku dhaartay dewati an hor iisoo marnayo eh, qofka yani nacam ayuu ula jeedaa oo bacda unzila alxijaab ayuu ula jeedaa lacamri noloshayda ayaan ku dhaartay arrinta ayada waa hadal iska carabka iska maray laakiin waxaa weyaan wax oo mxuu ahaa loola qasdaa dhaar rasmi ma aha weyaan waa wax carab carabkooda iska baratay oyna ula qasdaynin dhaar hadda saa usii macno badan laa yuaakhidukum allahu bilaqwi fii aymaanikum xataa dhaarta cadigoo balaa wallahi iyo tii ay ilaah lagu dhaaranay laftirkeeda waxay ahayd mid carabka iskaga dareeraysa tan laftirkeedana waxaa weyaan dhaar ahaan oo lama qasdaayaane oo inay ku dhaartaan wax makhluuqa amaba cumri ay ku dhaartaan oo lama qasdaayaan waxay ula qasdayaan inay mxu arrinta iska taakidiyaan laqad adragtu waan haleelay bacd alxijaabi xijaabka markii la soo deji kadib ayaan haweenka nabigeena calayhi sala slaam oo waxaa weeyaan dawaafayaan ayaan haleelay ayuu leeya ninka la yidhi cataa oo ragga la dawaafayaan qultu waxaan idhi kayfa yukhaalidna arijaal raggaasay u dhex galayaan marka qaala wuxuu lam yakun ma ahayn lam yakunna ma ayn ahayn haweenka nabiga yukhaalidna calayhi sala slaam yukhaalidna kuwa muxuu dhexgala ragga weeyaan min arijaali ragga ka fog weyaan laa tukhaalitu maana dhexgelayni faqaalat imraatun haweenan bay waxay tihi inaliqii oo haweenka la socota caaisha waxay tihi inaliqii inakeen nastalimu aan xajarka aan taabanna yaa uma lmuminiin muminiinta hooyadeeday saasaan samaynay ku tihi qaalat waxay tihi canki naida amaba iga tag wa abad way diiday wa kunna waxay ahaayeen yakhrujna kuwa soo baxa mutanakiraatin iyagoo asturan bileyli habeenkaay soo bixi jireen fayauufna way dawaafi jireen maca rijaal ragga ay la dawaafi jireen walaakinahunna iyaga kuna waxay ahayn idaa dakhalna albeyta markay beytka galaan oo mxuu ahaa beytka in la gala marar qaar waa la gala oo mxuu aha albaabka loo fura kacbadana ay galaan qumnu ay istaagi jireen xataa yadkhulna ilaa ay ka galaan waukhrija walaal qad ukhrija la bixiyey arijaal ragga iyadoo laga soo bixiyey ay gelitaankooda marka wuxuu noqon jiray marka rag laga soo bixiy kadib saas ayuu muxuuha leeyahay ninka layidha ibnu jurayj ama ninka layidha cata radi raximah allah xadiid sideed boqol saddex iyo labaatanaad can cabdilcaziiz ibni rufey waxaa laga wari qaalu wuxu cabdicaziis ra'aytu cabdallaahi ibni zubayr ayaan arkay yatuufu isagoo tawaafa bacda alfajri salaada fajr kadib wa yusalli tukanaa rakcatayn laba rakac ayaan arka weyaan tawaafka haddii marba la tawaafa in laba rakac laga degmaray ayaa loo baahan yahay xadiid sideed boqol labaatan iyo afaraad can ibni cabaas waxaa laga wariyey waa salaad sababla asalaada waata sabab weeyaan oo salaadan sababteeda maxay tahay waa liawaaf rakaatay awaaf weyaan xadii sideed boqol afar iyo labaatanaad can ibni cabaasin waqtigan waa nahyi baad garanaysaan taban waqtigan waa waqti manhiya oo bacd alfajr weeyaan oo salaada subax marka la tukado kadib can ibni cabaas waxa lg radi allahu tacala anma qawlihi abdullahi bin cabaas yaa ayuha annaasu dadow ismacuu maqla minii xaggayga maa aqulu lakum waxaan idin sheegi wasmacuunii waasmicuuni imaqashiya maa taquuluun waxaad leedihiin imaqashiya anna waxaan ma dhahana mxu warkaan sheegana ee dhegaysto adinkana waxaad sheegaysaan imaqashiya weeyaan walaa tadhabuu ha tegina oo fataquuluu kadibna aad tidhahdaan qaala ibnu cabaasin ibnu cabaasa warkaa yidhi oo warkayga si fiican iga xifdiya kadibna qaala ibnu cabaas markaas kadiba markaad soo joodiyey markaad baraarujiyey oo inay warkiisa si fiican u maqlaan uu ku baraarujiyey ayaa qaala ibnu cabas abdillah wuxuu yidhi man taafa qofka dawaafa bilbeyti beytka qofka dawaafa falyatuf ha dawaafa waraa alxijri xijriga meeshaan saa u wareegsan weyaan saa meesha u wareegsan oo hilaalka iyo mxua bisha oo ha awaafa weyaan waraa ijri naam walaa taqulu hadhihina alaiimu aiim hadhihina meeshaasu kala jeeda malaha faina arajula ninka fi ljaahiliyati wakhtigii jaahiliyeed kaana wuxuu ahaaday yaxlifu mid dhaarta ayuu ahaaday mhm. walaa taqulu hadhihina alaiima alxaiimu xaiim hadhihina weyaan waa meesha iyada gudaha faina rajula ninka fi ljaahiliyati waqhtiga jaahiliyada kaana wuxuu ahday yaxlifu mid muxuu ahaa xilfi iyo dhaar sameeya weeyaan oo fa yulqii wuxuu ku tuuri jiray sawtahu muxuu ahaa shaabuuggiisa aw naclahu ama kabtiisa aw qawsahu amaba qaansadiisa ayuu meesha ku ridi jiray qof ayaa qof kale muxaalafe iyo xilfi iyo is-ahaasho iyo sheegasho iyo markay muxuu ahaa ay dhexdooda marto wuxuu ku dhaarin jira dhaar waxaan jirtay qofka inuu muxuu ahaa kabtiisa amaba suunkiisa amaba mxuu ahaa shaabuugiisa ama wuxuu noocaas meeshuu ku rida ayay ahaan jirtay ee kuwaas ayadaa samayn gudaha gelina qofkii gudaha galana oo meeshaan ka dawaafana in kacbada kudhex dawaafa ayuu noqonaya muxuu ahaa saw eh, kaamil uma aha marka dawaafkiisii qof kudhex tukadana sunna mooyana faradkuma ansaxay daakhil kacba kacbada gudaheeday ka tirsanta sidaa awgeed salaad noqotay ee dawaaf noqotayaaba in xagga laga mara ayaa loo bahan yahy ay farata tabcan laakiin sunna ay tahay waxba dhibaata ma baabulmabiti baryad la barya biminan minan la barya ayuu baabbi weyaan layaali ayaami tashriiqi ayaamaha hilbooradka habeenaheeda in minan la barya iyo amri siqaayati iyo waraabinta dadka la waraabiyo oo dadka muxuu ahaa xujayda iyo muctamiriinta la waraabiya ayuu baabkan u baab yahay marka ayaamaha mina maxaa la samaynaya saddexda maalmood habeenahooda waxaa la baryaa mina ayaa loola jeeda weya ayaamtashriiq xadiis sideed boqol iyo shan iyo labaatanaad an cumar abdulahi bin cumar a radi allahu taala an maqal abdulahi bin cumar istadana alcabaas cabaas ayaa fasax weydiistay ibnu cabdilmualib ahaa radia allahu taala arda rasuula lah rasulka lu fasax ka weydiistay muxuu fasax weydiistay an yabiita inuu barya bimakata maka inuu barya layaaliya minan habeenaha mina inuu maka barya ayuu weydiistay maxau baryayaa min ajli siqaayatihi waraabintiisii iyo muxuu aha martiqaadkiisii iyo biyasiintiisi dadkuu biyasiinaye awgeed darteed inuu maka u barya ayuu fasaxa weydiisay faadina lahu nabigeena uu idmay sala allahu calayhi waali wasalam saas ayuu leeyahy cabdulahi ninka la yihahda uh, cabaas bin cabdilmualib wuxuu ku qornaa shaqadiisan ahayd xujayda intaa joogta oo intaa la eg inuu biyo waraabiyo ood wixii cunno ood siin karna uu siiyo rifaadadii iyo wafaadadii iyo muxua siqaayadii iyo waxaasoo dhan ayaga ayaa gacanta ku hayeen marka hawsha ayadoo shaqo culus aad u culus wa shaqada ayada awgeed habeenada marka mina la barya in laga cafiyo oo dadka xujayda biyo waraabintooda iyo biyodhaamintooda iyo waxsiintooda iyo hawlahaas aad ku mashquulo ood maka iska barya ayuu nabiga fasaa weydiistay nabigana u idna ala sl marka habeenahaas mabiidka waajibka ah qofkii noocaasoo kale oo xukunkaas leh culimmadu way ka ridaan dadka hadda maalan xujayd taagan oo khidmaynan askarta iyo eh, qolyahan mas-uuliyiinta biciaadka eh, xajka iyo waxyaabahaas kulli waa mxuu ahay way u fatwoodaan weyaan laakiin in aad loo sii waasiciyo ma ahan xadii sideed boqol iyo labaatanaad oo insha alla cashirkan u dambeeyo an cabas wa radi alahu taala anhuma ana rasu sl sl jaa wuxuu yimid asiqaayata meesha biyo waraabinta oo biyo dhaamintu ka samaynaya cabas bin cabdilmualib ayuu yimid fastasqa biyo in la waraabiy ayuu dalbaday nabigeena cala slam faqaala cabaasu cabaasa wuxuu ku yidhi yaa fadlu fadliyo waa fadli bin cabaas waa wiilkiisii idhab tag ilaa ummika hooyada aad fati u keen rasul u keen bisharaabin cabid min cinda agteeda cabitaan kac ugu keen nabiga ugu soo qaad weyaan faqala wuxuu yidhi asqinii warniyo biyo iyo waraabi qaaluu ya rasuul ahi inahum iyaga dadka yajcaluuna waxay geliyaan aydiyahum gacmahooda fiihi biyahan biyo aad nadiif o ah oo gacmaha mararka qaar la geliya adigana waa muxuu ahaa inaan biyo nadiifa kuu raadiyo ayaan doonaya qaaluu asqini iwaraabi fa shariba minhu u ka cabe weyaan waa weynahay iyo madaxaan adiga anna waxaan caba wax nadiifa raciyaddana wax wasaqay cabaysa ma soconayso waa in isku si la ahaado mas-uul waxa dadka cunaan adnaa cunto waxay xirana xirato wixii ay fulan aad fuusho inaad dadka aad ka weynayaato ood madax ama ka sarraysa ma ahan fashariba minhu uu ka cabay uma ataa zamzama biya zamzam ayuu nabigu yimid wahum ayagana yasquuna ayagoo muxuu ahaa waraabinayaan oo ka waraabsanayaan wayacmaluuna fiiha ka shaqaynayaan reer bani haashim iyo nimankii cabaas bin cabdilmualib wiilashiisi iyo ayagoo ka shaqaynayaan meeshii ayuu yimid oo dadka biyo waraabinayaan ama biyihii ka diyaarinayaan faqaaluu icmaluu shaqeeya fa inakum adinka calaa camalin saalixin camal wanaagsan ayaa dul taagantihiin shaqo fiican ayaa wadaan qabta weyaan uma qaala wuxuu yidhi Eh, hawshaan khayrka badan haddii aanyanan ahayn lanazaltu waan degi lahaa oo ceelkaan ku hoban lahaa xataa adaaca ilaa aan ka saara alxabla xeraga calaa haadihi halkaan aan ka saara weyaan qoorta yacni caatiqihi qoortiisu nabigu ula jeeda wa ashaara nabigu wuxuu ishaaray ilaa caatiqihi qoortiisa weyaan nabigeena sal ll slm marka camalkan la hayey oo ree nimankan cabaas bn cabdilmualib iyo ay hayeen camal wanaagsan oo khayr badan inuu ahaa ayuu nabiga caddeeyey weliba wuu tamaniyey dhibaato iyo mxuu hawlo kale hadii aanan ka baqayn iyo shaqadan inaydan ka xooga hadii aanan ka baqayn ila nabiga wax marba qabto sunna noqon waa la maraya nin wuxuu dhahaya shaqada nabigu u qabtay qabo kadib iminka waa la faramuroojinaya saas si ay idinkugu dhici dhicida inayn ku dhacdo hadii aanan ka baqayn waxaan samayn lahaa uyuu leeyahay nabigan alai sla slam intaan dega ayaan shaqada idinla qaban lahaa saas ayuu nabigan le alayh halkan inuu kaadinaa mise cashirka berri ku darna ya cashirka berri ku darna mayna hadda maaha beri ha berri ma lagu dari mise fasaxaad qaadanaysaa ya maxaa la sheegay inta ha lagu daro miya fasax yaa sheeg <laughs> fasaxaa la sheeg inta darid la gacna taageyna inta inta ha lagu daro intala iska dajiya waa loo bata dhankaas insha alla berri umaan ku khatimaynaa kadibna tobanka dambe iyo lixda shawaalka iyo waa la iska tabatucaya marka insha allahu tacaala hada wallah aclam wasal l sl abdi